الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم haddii ilaahay subxaana wa tacaala qadaro waxaa caawa inoo bilaabanaya kitaab siiro ah ee la magac baxay alsiira annabawiya alصaxiixa siirada nebiga ee saxiixa ah oo uu kaatibku isku dayayo in uu waafajiyo qawaacidda ay raaceen culamaءu اlxadiid aw muxadisiinta ah sideedaba siirada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka muslimka looga baahan yahay inuu diinkiisa marka uu ka barto mar haddii ehmiyadaasu iyadu ay leedahay waxaanu doorannay kitaabka kan ee uu qoray ninka la magac baxay asheikh alfaadil adoctor akram diya alcamari caawa oo bisha safar iyadu kow ay tahay afar boqol iyo soddon iyo kow kuna beegan toddobiyo tobanka bisha januari laba kun iyo tobanka ninkan kitaabka qoray waxa uu ku dhashay muusil waqooyiga ciraaq kun sagaal boqol afartan iyo labadii waxa uu qaatay darajada baclorios ee taariikhda kulliyata tarbiya jaamacadda baqhdaad kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii waxa uu risaalat almagister amaba master degree oo taariikhda ku saabsan uu ka qaatay kuliyat alaadaab jaamacadda baqhdaad kun waxa uu doctooraadii ama p h d taariikh ku saabsan uu ka qaatay jaamicat cayn shams qaahira kun sagaal boqol afartii waxa uu ka dhigay jaamacad ma aragtay kutaal baghdad kulyat alaadaab kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii ilaa inta u kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii aljaamica alislaamiya bilmadina almunawara ay wuxuu ka ahaa qismi adiraasaat alculya post graduate ay wuxuu ka ahaa nin markaa madaxa kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa kun sagaal boqol iyo iyo saddexdii wuxuuna kadib u wareegay in uu ka noqdo professor dhiga taarikh taarikh الsuna الnabawiya iyo manahij اlbaxth qaybaha kala duwan ee daraasaat alculya ay leedahay aljaamica alislaamiya wuxuu xubin uu ka ahaa welina uu ka yahay markaz khidmat الsira الnabawiya iyo suna madras khidmat الsira wالsuna الnabawiya wuxuu leeyahy kutub fara badan waxaa ka mida kitaabkiisa buxuuth fi taarikhi الsuna almusharafa kitaabkan kitaab qayim ah oo inta aanu meesha ardada aanu ka ahayn muqarar nagu ahaa curriculumka la dhiga ah oo sheekhu aad iyo aad u qoray mawaarid alkhatiib fi taarikhi الsuna sunna oo markaa isaguna kitaab muhiimadiisa leh diraasaat taarikhiya almujtamac almadani fi cahdi الnubuwa almujtamac almadani fi cahdi الnubuwa التراث والمعاصرة الإسلام والوعي الحضاري الرسول الرسالة والرسول السيرة النبوية الصحيحة وكتاب كان تراث الترمذي العلمي مجتمع المدينة المنورة في عصر النبوة قيم المجتمع الإسلامي من منظور حضاري waxa uu kaloo taxqiijiyey isaga kutub kaloo ay ka mid ah taarikh khaliifata bn khayaad iyo طabaqaat khaliifata bn khayaad almacrifa wالtaarikh أزواج النبي صلى الله عليه وسلم uu iska lahaa محamed بن زibالة iyo baqiy بn mkhlد الqرطبي iyo tarikaة النبي صلى الله عليه وسلم ninkan waxaad dareemaysaa inta uu wax baranayey iyo inta uu wax dhigayey iyo intuu wax qorayaba inuusan ka bixin majaalkiisii taariikhda saa darteed waa dadkaan isleeyahay khayru man kataba fi ataariikhi alislaami dadka qoray dadka ugu wanaagsan weey waxaan kitaabkan u dooranay wax kale maaha iyadoo kutub fara badan oo ciidda ka badan taariikhdu ay wax badan ay ka qorta ama siirada markaa laga qoray waa midoo kitaabka araxiiq almakhtuum in fara badan baa la aqriyey culimo fara badanna waa ay runtii ay aqriyeenoo waa la duubay waa la macneeyey laakiin waxaan isnidhi kitaabka kan maadaama uu leeyahay asiira annabawiya asaxiixa siirada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixa ah waxaanu isn idhi kitaabka kan waa kitaab runtii muhimaddiisa leh si qofka maanta jooga uu ugaga qaato ama ugaga shidaal qaato asiira nabawiya laakiin uu qaato wax markaa saxiixa maxaa yeelay xarakaadka siyaasiga ah midda iyadoo muqaawamada ku jirta midda iyadoo jihaadka ku jirta midda looltanka ku jirta dadkan isku dhegan firiqdan jirta jamaacaadkan kala duwan qolobo meel bay markaa higsana ama meel bay markaa tiigsanayaan waxay leeyihiin waxaanu ka soo qaadanay meesha waxaasoo dhan marka haddii qofka uu ku dhegan yahay nas khaldan oo daciif ah dhibkeeda marka leedahay saa darteed waxaan u baahannahay in marka la hufo la kala shaandheeyo maxaa saxa maxaa khaldan marka la kala ogaado arrinka labaad oo kitaabkan loo doortay wax kale maaha waxaa markaska ka socda daraasaad fara badan oo u badan culuum alxadiid u badan waxaan isleednahay culuumta lasoo qaatay tadbiiq bay u baahan tahay in la dabaqo oo aanu ogaano sidaan u dhihi kalna riwaayadan lasoo wariyey ama khabarka kan waa uu sugnaaday waa saxiix ama ma sugnaanina waa khaldan yahay si marka loo kala saaro manhajkan inaan ka faa'idaysana marka ugu talagalno walaaluhu marka in kastoo iqtiraaxu iyagu uu ka yimid oo ay leeyihiin maa la aqriya asiira nabawiya saxiixa haddana waxa ay codsadeen in markaa xaraf xaraf loo dulmaray sida kutubtii kale eena soo martay caqiidat almu'min kitaabka laba juz buu ka kooban yahay how sahlan maaha laakiin biidni illahi subxaana wa tacala mar haddii walaaluhu ay sida ay door bideen lagana yaabo inay iyadu markaa faa'iido badan tahay qofkii in luqadii carabigana uu fahmo oo kelimaadkiina uu kala dhex baxo sidaa baan ku weydii doonnaa biidni illahi subxaana wa tacaala laakiin caawa darsiga baxaya waa literature view oo ah aan ugu talagalnay in aanu ka hadalna muqadima hordhac ku saabsan taariikhda sidee loo qoraa taariikhda halkay ka timid intay naga soo gaartay masaadirtii naga horeysay ay culimmadu ay ka soo qaateen waa sidee maxaa khaldan maxaa saxsan kitaabkan muxuu kutubta kale uu kaga duwan yahay saa darteed iyadoo muxaadara ahaanoo duuduuban baanu caawa dul maraynaa intu idinkuna markaa kutubta aad ka heli doontaan biidn illahi subxana wa tacaala sideedaba dadka muslimiinta kuwooda mufakiriinta ah waxa ay bilaabeen laga bilaabo kun sagaal boqol iyo lixdankii bay ahayd goorta ay yidhaahdeen war maanu taariikhda islaamiga aanu qorno iyadoo ay rabaan habka loo qorayna inuu noqdo hab markaa eh, casriga markaa lagu jira waafaqi kara qofka maanta jooga ee mucaasirkaana si sahlan uu fahmi karo bay marka bilaabatay laakiin waxaad dareemi kartaa kun sagaal boqol iyo lixdankii daraasaad marka la bilaabay oo la isleeyahay ha la waafajiyo manaahigta muxadisiintu ay raaceen manaahijta muxadisiintu ay raaceenna ay tahay riwaayaddan way khaldan tahay waa saxiix waxba kama jiraan waxbaa ka jira rasuulka ayaa sameeyey ma samayn saddex nin bay ahaayeen maya afar nin bay ahaayeen rasuulka goobjooguba ah maya ma joogin abu hurayru aha maya caayishay ahayd hadalladaa laysla dhex marayo in markaa eh, si daqiiqa loo helo axdaaf iyo dhacdooyin dhacay afar iyo toban qarni ka hor way adag tahay waxaad dareemi kartaan hadda dhulgariirkii ugu dambeeyey ee ka dhacay haiti ilaahay naguma keena akhbaarta marka aad daawatid oo noocan ma ama aad aqrisid waxaa kuu soo baxaya akhbaar saa markaa isaga hor imanaysa qaar ku leh dadka ku dhintay waxay gaareen konton kun kuwa waxay ku leeyiin waxay gaareen boqol kun masdar kale wuxuu qoray ilaa afartan kun qaar waxay leeyiin inta miisinkaa ma naqaan waa khabar dhacay darad dhacay oo lala dul taagan yahay ajhizadii qalabkii warbaahintao dhan saa marka lagu daba jiro oo la daawanayo oo ma ma aragtay maxada telefisiyoniya iyo maxada idaaca waxay doontaba ha noqotoeh iyo dadkii internetka wax ku qori jiray intaba ay dul taagan yihin wamaca dalika waxaa ku gaaray akhbaar aanan iswaafaqsanayn maanta khabar maanta soomaaliya ka dhaca marka la wab walbaba si buu u qorayaa fasirka isaga uu rabana wuu saarayaa abroojka siyaasiga uu ka leeyahana ayuu saarayaa suu doono dadka uu gudbanaya ama waxaa laga yaba inuu ka run sheegay inuusan ka run sheegin baa laga yaaba ka waran afar iyo toban qarni ka hor axdaaf dhacday oo ay ka dambaysay eh, siyaasaad fara badan xarakaad fara badan itijaahaad kala duwan motives aanan wada socon ay ka dambaysay bal ka waran markaa howl markaa sahlan maaha arrinkaa marka si loo helo waa arrin u baahan waqti walidaalika wuxuu isku dayey alkatib jazahu اllahu khayran inuu uu wax fara badan markaa uu eh, ka taabto haddana dadka yidhi taariikh baan wax ka qoraynaa waxay u badan yihiin dad fara badan oo mucaasiriin ah oo caqiidadoodu khalkhal ay gashay jaamicatu sorbon buu b i d kasoo soo qaatay ama jaamica temple eh, u s a buu wuxuu ka qaatay p i d waxaa macallin u ahaa nin orientalisti ah amaba nin mustashriqa oo hadafkiisaba uu yahay uun keliya inuu maanta dhan uu raadiyo qaybaha baalalka madow ee taariikhda islaamiga ku jira waaba haddii ay jiraana ama hadafkiisa uu yahay inuu ugaarsado hal kelmad oo la dhihi kara way khaldan tahay kadibna islaamka uu kusoo qalloociyo ninkaabaa macalin u ahaa kadib wuu soo laabtay isagoo p i d di wata muslimna ah sida uu sheeganayo maqaarka iyo muuqaalkaba intaa ka ah kadibna wuxuu qoray fakarkii ay u soo gudbiyeen nimanka orientalisiga oo runtii aad iyo aad ugaga fog fakarka marka islaamiga taana iyadana waxay ka mid taha waxyaabaha keenay amaba uh, doctoorka akram diya alcamari uu leeyahay waxyaabaha dagaalka geliyey amaba noocan maa kiirada ku beeray inuu yidhaahda waxaan qorayaa asiira annabawiya asaxiixa oo waafaqsan manahaj almuxadisiin waxyaabaha keenay ka mid tahay arrinka kale ee muhiimadiisa le wuxuu yahay haddii maalan aan leenahay waxaa la qorayaa taariikh islaamiya waxaan u baahannaha waxyaaba fara badan oo in aan marka aanu fahamno waxyaabaha ugu weyn runtii eh, sideedaba ninka mustashriqa ah marka uu wax fasirayo wuxuu ka duulaa manduur maadi ah oo mitralisti ah oo yacnii habka ugu fakerayo lakiin annaga markaan muslimiin aan nahay tasawur islaami ayaa jira islaamku nadro gaara ah ayuu wuxuu ka qabaa koonka kan iyo sida u samaysan yahay noloshan sida u samaysanta qofkan bini aadamka si u samaysan yahay saa darteed annaga fakarka islaamiga ah wuxuu ku salaysan yahay arkaanta iimaanka aliimaanu biاllah wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir waalqadari khayrihi wa buu ku salaysan yahay laakiin markaad u baxday fakarka maarkisiga ah hab gaaru u salaynaya kan ku salaynaya bii'iga ah wuxuu ka fakarayaa maxaa meesha ka jira geographically dimuqraafi ahaan maxaa jiray dhaqaaluhu muxuu ahaa kan maadiga wuxuu ka fakaraya un keliya waxyaabaha maadiga qaar baa markay qorayaan waxay u qorayaan hab nationalism ah in ay markaa ay ka turjumaan waxyaabihii waxyaaba cunsuriya oo aan islaamka aana shaqo ku lahayn laakiin annaga marka waan ka duwanna haddaan naha marka muslimiin taariikh marka marka la qorayo waxaan u baahannaha dhowr qodob in la ilaaliyo islaamku marka uu ka hadlayo waxyaabaha lagu magacaabo islamic features ee taariikhda ku beegan dhowr qodob baa la ilaaliya waa mido kow qur'aanka xaqaa'iq fara badan buu sheegay dhacdooyin fara badanna waa uu soo xigtay akhbaar fara badanna waa uu soo naqliyey sida qur-aanka u sheegay waa inaan annagana u aqbalno qur-aanka wuxuu ka hadlay aadanaha taariikhdiisa imtixaanahayda ee soo jireenka ahayd ee sooyaalka ahayd waxyaabaha asalka u ahaa markii bini aadam ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray uu koonkan u haysiiyey waxaa asal u ahaa caqiidat altawxiid taasa asal ahayd kadib markii bini aadamku ay isbedeleen oo ay ka fogaadeen manhaja rabbi alcaalamiina jalla wacalaa oo tawxiidka ay ka fogaadeen oo ay dadku nin walbaba mid geed caabuda iyo mid eh, gidaar caabuda iyo mid dhul caabuda iyo mid wuxuu doonay caabuda markay soo baxeen kadib baa ilaahay subxaana wa tacaala ambiyo soo diray ambiyada waxaa loo soo diray wax kale ma ahayn inay dadka dib danba ugu soo celiyaan towxiidkii marka ay ka majaro habaabeen ama marka ay ka wecdeen hunaa marka allah subxana wa tacala qur-aanka wuxuu leeyay kaana annaasu ummatan waaxida dadkao dhan waxay ahan dad hal caqiida ku taagan fabacثa allahu الnabiyiina mubashiriina wmundiriina waأnzla macahum اlkitaaba bاlxaqi liyaxkuma bayna الnasi fima اkhtalafuu fiih wma اkhtalafa fiihi ila اladina uutuuhu min bacdi ma jaءathum اlbayinaat fahda allahu اladina aamanuu lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidni wallahu yahdi man yashaءu ila siraaطi mustaqiim aayaddaas waxay muujisay asalku inuu tawxiid ahaa tawxiidka marka laga leexday kadib baa ambiye lasoo diray ambiyadana waxaa loo soo diray tawxiidkaa inay dadka ku soo celiyaan oo dib dambe ugu soo dabaalaan wardadow har rabbi un baad leedihiin cibaadada mutay meel kale ha u leexanin fakarka islaamiga waa sidaa fii arag marka waxaa imanaya nin markaa isagu sheeganaya inuu yahay muslim wuxuu qoray fakarkaa ka duwan wuxuu leeyahay asal waxaa ahaa dadku inay shirki ku taagnaayeen tawxiidka gadaal buu ka yihin buu leeyahay wuxuu yidhi dadku waxay caabudi jireen xayawaanka waxay caabudi jireen xidigaha waxay caabudi jireen quwaddan iyo dabiicada kadib bay dadku tawxiid markaa gadaal ka keeneen markaas wuxuu leeyahay fircawnka lagu magacaaba akhnatuun akhnatuun ba waxay u arkaan inuu ahaa aqdam almuwaxidiin wax tawxiid sheegaba ninkaasaa ugu horreeyey maxaa yeelay dadkoo dhan ba wuxuu dhihi jiray qoraxdan un hala caabudo wixii ka soo har lama caabudi karo saasay markaa aaminsan yihin ninkaa marka hadalka sidaasoo kale ah ee meelaha lagu qoreeyey uuna qoraya nin muslima ama kutubta aan aqrina qaar ka mida ah ay qorayaan waxaa ka dhalanaya laba arrimood khutuuradeeda leh waa midoo in la dafiro waxyigo dhan iyo nebinimada in la dafiro oo markaa loo arka caqaa'idan gadaal ka timid oo dadku ay samaysteen kadibna isbabedeshay inay asal leedahay taana khatarteeda leedahay arrinka labaad waxaa meesha ka dhalanaya in aanu ku salayno viewga aanu koonkan ka haysanno ilahi subxaana wa tacaala u abuuray nadariyada maanta loo yaqaan darwanismka oo la yidhahdo dadka asalkiisa meeshaasay ka yimideen oo ilahi subxaana watacaala ma abuurin maxaa yeele taana iyada khatarteeda leeda hunaa marka laakiin markaad dib ugu laabatid nin ay ku magacaabaan ifar eh, listeners ninkan wuxuu qoray kitaab lagu magacaabo alinsaan wallah wasixr ninkan wuxuu qoray wuu insaaf buu sameeyey si garsoor u qoray waana nin marka aanan muslim aanan ahayn wuxuu leeyahay ina aslaafana albidaa'iyiin dadkeenii inaga horeeye ee eh, primitive-ka ahaa qad ictaqaduu biwujuudi ilaahin waaxid waxay rumaysnaayeen inuu hal ilaah uu jiro ثuma انxaطuu bالتadriiji bisababi nufuudi الshiriir lisaxraة الqaba'il وsaaxiraatiha وتaxawaluu ilى cibaadaة الآlihati ilى cibaadaة الآlihati الmutacadida hal ilaah bay caabudi jireen kadib markii ay shartu ay timid oo ay dadkii saxarada ahaa iyo sixirka wada rag iyo dumarba iyo mushacwadaadkii iyo fakarkii khaldanaa markuu meesha soo galay bay waxay ka leexdeen cibaadadii ahayd monadyisamka ama inihii hal ilah la caabudo kadibna konta ilah baa meesha timid ninka nin muslima maaha laakiin waxaa laga yaabaa baxiga uu sameeyey inuu runtii dib marka ugu laabtay uu marka uu fahmay hunaa marka meesha marka ay ka qaadanaya waa kee annaga meesha aan qur-aankan wax ka qaadanaya waxay ka qaadanaya waxay leeyihin cilmu alaahaar walxafariyaat excavation ha la sameyo dhulka ha la qoro marka la qodo kadib ha la ogaado inta sano waxaan meesha ay ku jireen intaasoo kunoo sano intaasoo kunoo sano kadib geology ahaan baa meesha inta lasoo qoraa waxaa leeyahay waxaa laga fahmayaa meesha lakiin qur'anka waxbuu noo sheegay axdaad fara badan buu ka hadlay waxyaaba badan buu taatumaan ogaan doontaan marka aan hoos usii daadegna biidn illahi subxana wa tacala laakiin qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu masdar uu ka dhigto kitaab allahi jala wacala uu qur'aanka ilahay uu ku leeyay laa yaأtiihi اlbaطil min bayni yadayh walaa min khalfih tanzilu min xakiimin xamiid wax baatilna kama horeeyo mid ka dambeeyana malaha wax burinaya markaa ma laha qur-aanka ilaahay wuxuu ka yimid allah subxaana wa tacala xaggiisa arrinka labaad waxaan u baahanaa markaan wax fasirayno taariikhda marka la fasirayo in aanu ku fasirno iyadoo aanu ka duulayno qofka muslimka fakarkiisa siduu adduunyadan u arko waxaan ognahay nin kasta ee noolaa waqta rasuuli sala allahu calayh wasalam waa dadka aan ka hadli doonno taariikhda aan ka aan leenna waan ka hadlaynaa waa qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad waa saddexda boqoloo sano ugu horraysay sida taariikhda loo qoray ama loo soo xigtay baanu ka hadlaynaa maxaa yeele saddexdaa boqoloo sanno waa saddexdii boqoloo sanno oo rasuulka sal alla alay waslam uu yidhi khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waxaa ugu khayr badan kuwa hadda jooga iyo kuwa ku xiga iyo kuwa ku xiga intii ka dambaysa wixii ku yimid waan ogaan doonnaa biidnillah subxana wa tacala waxaan leenaha marka qof kasta muslima ee waqtigaa noolaa horta waa inaan fahamno fakerka uu ninkan uu ka shidaal qaadanaya fakerkiisu waxay ahayd laba arrimood buu marka tiigsanaya waa midoo in waxan uu samaynayo aakhiro ula jeeday ninka saxaabiga markuu abu hurayre wax sameeyo ama khaalid wax sameeyo ama ibn cabaas wax uu sameeyo ujeedadiisa waxay ahayd ilaahay raalligeli kow namber labana waxay ahayd aakhira marka ku raadso horta taa inaan fahmno wey taa marka la fahma kadib ayaa waxaan fahmi karnaa fal kasta oo meesha dhacay saa darteed dib markaa ugu laabatid dulaanadii iyo dooyooyinkii iyo dagaaladii ay ku dhaqaaqeen saxaabata rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam haddaan ku fasirno fakerka ninka mustashriqa uu qabo ama ninka westranka uu qabo wax fara badan baynaan fahmi karin maxaa isaga wuxuu ka duulayaa baarlamaan isaga uu samaystay iyo fakeru isaga uu samaystay manduur maadiyo ku salaysan waxyaabaha maadada adduunyada unbuu marka ku haraysan laakiin ninka kan markuu wax samaynaya wuxuu arkaa aakharo ah, iyo ilahi subxana wa tacala raadigeli iyo camalkiisa uu arkay inuu barax tiranaya mihaal baan bixinayna maalan alimaam atabari markuu ka hadlayay wada dhex maray almugiira ibnu shucba uu la hadla ninka rustum waxyaabaha soo mar waxaa ka mid ah rustum atanuu wardadoo dagaalka naga joojiya jihaadkaana waddaan naga daaya qaata wax alla waxaad u baahantihiina maala gacantaanu idiin gelin mugiira arag jawaabta uu bixinayo yacnii wuxuu u fahmaa ninkan dagaalka wada inuu kursi doon uu yahay wuxuu u fahmay inuu markaa imbaraatoriyad uu ballaarsanayo wuxuu u fahmay inuu howlo kale u socdo wuxuu yidhi kadib wuxuu yidhi iikaada mugiira hadla wuxuu yidhi ataynaakum biamri rabbina nujaahidu fii sabiilih wardadan waxaan idinkugu nimid amar oo ilaahay subxaana wa tacala na faray baan horta dagaalkan usoo galnay oo inagoo u jihaadayna ilahay dartiis wanunafidu liamrihi amarkiisana waan fulinaynaa wanunjizu mawcuudah yabowhiisana waan markaa waan kasoo waan gudanaynaa wanadcuukum ila alislaami xukmi waxaana idinkugu baaqaynaa islaamka iyo xukumkiisa fain ajabtumuuna taraknaakum warajacnaa wakhallafna fiikum kitaab allah haddaadna ajiibtaan farahaanu idinka qaadayna kitaabka ilahayna waa idinkaga tegaynaa wain abaytum soo maa haddaase lm yaxiل lana إila an nucaaطiikum اlqitaal aw tftaduu نufuusakum biاljizya haddaase diidaan dagaal baan idinku wadayna amaba nasiya waxaad isku furataan fain facaltum haddaad samaysaan waa ka waإila faإn اllaha qad awraثana arضakum وabna'akum وamwaalakum ilahay wuxuuna dhexal siiyey dhulka aad degan tihiin iyo maalkiinna iyo maxastiinna faqbaluuna xisiixatana talladaan idiin soo jeedinayna qaata fawallahi laslaamukum axabu ilayna min hana'imikum ilahay baa naleh ilaah baan ku dhaaranaynaa inaad idinka islaamtaan bay dan noogu jirtaa intii aan markaa maal idinka dhufsan lahayn arag ninkan marka wuxuu ka duulayaa ilaahay baa ifaray haddana wuxuu leeyahay ujeeddadan u socda waa inaad dad islaamka soo geshid ee maaha afarta kumi ee buutiga loo yaqaan aan kaa dhufsanaya maaha ninkan marka ma fahmi kareen ninka gaalka mustashriqa ah iyo ninka isagu ka soo biyo iyaga kana soo diin qaatay ma fahmi kara arrimahan oo kale ma fahmi kara wuxuu leeyahay nimankan waxay u socdeen adduunyo dhulballaarsi bay u socdeen dad inay laayaan bay u socdeen magaca jihaad bay ku socdeen ma fahmi kara isaga laakiin ninka kan wuxuu ka duulaya meeshan arag haddana dib u laabo alimaamu tabari haddana wuxuu soo xigtay ribciyi bni caamir markuu rustumkii hadda usoo galay waa ninkan rustumka aan leenahay waa ninkii qaa'id furus wey qaa'id alfurus isagoo meesha fadhiyay buu weydiiyey rustum baa su-aal buu weydiiyey waa taarikha in fara badan ana maqasheen ma ja'a bikum war maxaa idin keenay meeshan markaasuu yidhi ilahay baana soo diray wallahi jaءa bina linukhrija man shaءa min cibaadaةi اlcibaadi ila cibaadaة الlah waxaanu meesha u nimid in aanu dadka ka saarno ilahay sokadii inay caabudaano oo ilahay keliya caabudaan taasaan usoo meesha u nimid wa min diiqi الdunya ila sicatiha noloshan ciriirigaan inaan ka saarno oo adduunye aakharo iyo midda waasica inaan u saarno wa min jawri اladyaani ila cadli اlislaam waxyaabaha jawrfalka iyo diimuhu la yimideenna inaanu ka saarno islaamkii cadaaladiisa aan u saarno faarslnaa bdiinihi ilى khalqihi linadcuuhum ilayh ilahay baa diinkiisa nala soo diray saan dadka ugu baaqno hadalkan markuu yidhi kadib dabcan hadalkan arag ribciy ibni caamir hadalka rustum uu ku leeyahay iyo muqiira ibnu shucba iyo hadalka rustum uu ku leeyahay labadaba markay hadlayaan maslaxadooda gaarka kamayan hadlin waxay ka hadleen arrin ilaahay ku xihan arrin aakhara ku xihan arrin ilaahay lagu raadigelinayo arrin barax tiran bay ka hadleen taa marka waxa aanu fahmi karin ninka mustashriqa ah ama ninka marka iyaga kasoo soo diin qaata arrin kale ma inkirayna taariikhiyan inay jiraan dad reer miyi ah oo dagaalka geli jiray markay dagaalka galaanna ujeeddadu ahayd inay wax helaan inay wax soo furtaan inay raqiiq soo helaan taa way jirtaa lama dafiri karo wayna dhacdaa laakiin ogow marka ummad la qiimaynaya laguma qiimaynayo afar iyo saddex iyo laba khaladkay galeen mahmaadii jiniiska waa tana ahayd never judge a race by the world's marinid weligaa ha xukminin race dhan oo meel degan hal qof oo xun hebel baa xun marka soomaali khaldan la arkay in la yidhaha soomaalida dhan way khaldan yihiin maaha laakiin waxaan leenahay saabay u hadashay manhajkay xambaarsaan sidaasuu ahaa dastuurka saasuu u dhignaa saddex nin afar nin khaladka ay galaan in aniga highlighted ka dhigo bajaj waaweyn ku qoro kadibna ummaddan usoo bandhigoona taariikhda islaamiga waa tan oo black bages bay xambaarsan tahay iyado dhibkeeda arrinka kale wuxuu yahay haddana ee aan u baahannahay taariikhda islaamiga waxaa qori kara nin isagu mar walba soo celelay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamatii lilahi rabbi اlcaalamiin nin ilaahay subxaana wa tacaala ku xihan wuxuu yidhi nin mufakiro aayaddan fasirayay aayaddan waxaa muuqata buu yidhi qofka muslimkaa mar walbaba wuxuu isdhex gelinaya envelob bashqad buu isdhex gelinayaa oo bimacnaa wuxuu leeya war anigoo dhanba salaadayda gowracayga noloshayda dhimashadayda intaba ilahay baa iskale meel kalean u jeysayna markaa male qofkaabaa qori kara runtii waa muhiim arag marka in yar haddaad milicsatid nin isagu mustashriqa mustashriqaan soo sheegna waa nin orientalisia diinta islaamku bartay inta uu baran karo lagaba yaababa inuu inta uu yaqaan culimmada muslimiinta badankood aanay aqoonin lakiin ujeedadiisa waxay tahay in islaamka uun duro ninkan waxaa lagu magacaabaa alab lams marka uu taxliilinayay dhacdadii ka dhacday saqiifat bani saacida oo marka laga niqaashayo la dhihi karo mabda'a shuura oo ah in wax kasta oo la fulinayo consultation uu soo maro oo dadka ay ka wada hadlaan kursigayaa qabanaya dowladda yaa qabanaya howlaha in laga wada hadlo yani miaalka ugu fiican ashuura alislaamiya keenay meesha waxaa soo baxday dad aqlabiye ah oo majority-a ah oo yidhi waxaan qaadanaynaa ra'yiga iyo hindisaha ay noo keeneen dad minority ah. waa markii ugu horraysay taarikhdu marka ay soo xigato ninkan marka waxaa ku qufulan albalaad alfaransi qarnigii shan iyo tobnaad iyo qarnigii lixi tobnaad ayaa waxaa ku qufulan sida dadka mu'aamarada iyo consbiracyga iyo sidii laysaga daba shaqayn jiray sidii laysku dili jiray marka ma qaadan kara dad u arka inay primitive yihiin inay bidaa'iyiin yihiin oo nolosha weli aanay la falgelin oo ma qaadan kara marka mabda'an shuurada inay fulinayaan saa darteed ba wuxuu la soo istaagay wuxuu yidhi waxaa meesha ka dhacay wax khaldan bay ahayd oo waxaa hoos ka shiray abubakar iyo cumar iyo cuثmaan waxayna ku heshiiyeen inay afduubaan khilaafadii oo markaa qolaha kalean marka la inuu fakarkiisu marka qaadanaya laakiin ma fahmi karo iqtinaac alakariya bira'yi alaqaliya ma fahmi karo taana waa marka ugu horraysa taarikda marka lagu hay arrin kale aan u waxay tahay ee ninka mustashriqa wuxuusan wax noogu qori karin ama qofka muslimka iyagu markaa ka shidaal qaata wuxuusan wax noogu qori karin maxaa yaele qolyahan iyaga waxa bii'aday ku koreen bii'adeenna maaha waa bii'a maadiye ah lakiin annaga haddaan muslimiin nahay qof baa ku dulmina ilaahay dartii u dhaaf waxbaa dhacay ilaahay dartii u daa waxaanse ilaahay dartii u sab taasaan annagu aaminsannaha wixii ninka kale uu aaminsan yahay qofka ha daba tago oo marka laga argoosto waana arrin markaa muhiim ahayn arag marka walidaalika xataa alxadaara algharbiya marka ay wax niqaashayaan waxay isu arkaan maadaama technolojiyan dadka ay ka sarreeyaan maadaama ay caskariyan ay military ahaan dadka ay ka sarreeyaan maba ictiraafsana wax lagu magaca nidiya in aan aniga adiga markaan ishor fadhiisanno equal base inaan u hadli karna ma ictiraafsan nin marka aniga iskala kay sarreeya oo waxba aanan ii arkin oo aniga iyo taariikhda aan leeyahay iyo ilbaxnimadeeda aan qadarinayn ka muslim sideen warkiisa marka u dhegaysanaya arag tony markuu qoray wax ka qoray alxadaaraat islamic maaragtay eh, eh, world civilizations buug weyn buu qoray hadalladuu qoray waxaa ka mid a taariikhda dhan markuu ka soo hadlay ilbaxnimadii eh, askunta ee ah, koonkan tiimado dhan markuu ka hadla kadib oo wax yar uu ka taabtay buu wuxuu soo gaaray tii islaamiga ahayd oo aanu ognahay eh, fadliga ay ku leedahay gharbiyiinta eh, casri tanwiir iyo in indhaha loo furay iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala ugu gargaara markuu soo gaaraba wuxuu yidhi waxba mayaan ahayn wuxuu siiyey masaaxa dayiqa jiddan ee very narrow space oo aan la sheegi karin taana waxay ka mid tahay khaladaadka marka ay galaan arrin kale aan u gudbaya waxay tahay uu yahay qodobka saddexaad marka taariikhda qorayo waa in waxaan la qorayo ay waafaqsan yihiin cibaadat allahi jala wacala yacni maxaa waxaan loo samaynayaa ninkan muxuu waxaan u sameeyey inuu ilahay caabudo maxaa ilahi subxana wa tacala qur'anka isagaa ku yidhi wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun walidalika goormaa la heli karaa cibaadada oo mujasada walimbaryad waxaa la heli karaa qarniga koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad laakiin wixii ka dambeeyey oo islaamku uu aad iyo aad u baahay oo faafo meel kasta uu gaaray muslimiintuna ay dhulkao dhanba ay meel kasta ay gaareen xaggaa iyo china ay gaareen xaggaa iyo maaragtay spain iyo meelaha markay gaareen waxyaaba fara badan oo furfuran fara badan baa yimid khaladaad fara badan baa yimid kullamaa laga soo fogaaday cahdiga nebiga sal alla alay wasalam kullama khaladaadku marka ay badanayaan laakiin iyaga arag ninka qarbiga wuxuu u haystaa saddexdan qarni wuxuu arkaa inay saddex qarni oo dib u dhaca waa tan ay maanta ay soo celcelina leeyihin yaana laga daba wadin qolyahan waxay rabaan inay soo celiyaan waqtigii nebiga haddana ma shaqaynayso waxay rabaan in dib loo soo celiyo waqtigii maaragtay abubakar iyo ma shaqaynayso taasay marka aaminsan yihin arag ninkan ay leeyihin adam mids eh, markuu ka hadlay wuxuu arkaa markuu taqyiimin ama evaluation uu ku samaynayo alxadaara alislaamiya ama ilbaxnimada islamka wuxuu leeyahay ilbaxnimada islaamka waxay bilaabatoo curatoo bilatay qarnigii afraad markii la gaaray wuxuu dafirayaa uu diidan yahay derbigana ku garaacaya saddexdii qarni markaa horraysay marka nin isagaba u arka markii aniga inxilaal igu dhacay khaladaad isoo galay daldoloole isoo galay marka u arkaba in markaa ilbaxnimadooda eh, ay bilaabatay intii ka horraysana dafira ina wax ka dhegaysa markaa ma maxaa rasuulka sal alla lay slam xadidka waatan cadday khayr lquruun arrinka kale ee eh, muhiimka ah ee eh, afraad wuxuu yahay taarikhda marka la qorayo waa waxyaabaha ay ku dhaceen sida hadalladan meesha aan sheegayn oo dhanba waxaa qora doctoorka waana muhiimaddeeday marka leedahay yacnii eh, akhbaartan marka aanu sheegin markay qorayaan khaasatan dadka muslimiinta iyagoo isleh gaala iska gada bay waxay isticmaaleen waxay ku magacaabaan eh, eh, ma justifying methodology waxay dhahaan taariikhda oo ah in manhaj ah wax kastaba cudurdaar loo raadiyo waxaan markay dhacayeen waxaa loola jeedaa waxa saas loolama jeedin waxaa ka mid a maalan dagaaladii lala galay nimanka furus iyo ruumaanka lala galay muslimiinta markay ka hadlayaan dadka muslimiinta qaarkood waxay leeyihin maya waxaa loola jeeda muslimiinku waa isdifaacayeen un keliya wuxuu rabaa meeshii inuu barabixiyo kelimat aljihaad meesha una ka saaro maya waxaa laga wadaa maya isdifaac bay ahayd un keliya sharafta islaamka un la sugayey taana waxay ka mid tahay khalaadka algawlaadika wuxuu leeyahay nin maxamed shibli nucmaani oo nin callaama ah siirada wax ka qoray fadligaa leh laakiin khaladaadka uu gala waxaa ka mida in uu xitaa uu taa marka waxay ku bixinaysaa markaas leedahay eh, tabriir samee waana sida uu ku dhacay sheekhan haddaan sheegayno riwaayaad fara badan oo saxiixa in markaa dariishada laga saaro la yirahdo ma soconayso maalan dadkii dagaalamay reer bani qurayda oo surka lagawada jaroo dhan wuxuu leeyay maya arrinkan macquul maaha inay dhacdo way dhacda arrinkan wuu dhacay sidaasuu u dhacay ama adiga aqbal ama ha aqbalin diintaad noo sheegta maadaama siirada saxiixa ay kusoo soo waa la aqbalaya laakiin maaha aniga ninka kan ee qarbiga aniga hortaagan hab kalaan ku wada hadli karna ayaa jirta si kale wax ugu sheegi kara ayaa jirta tan waa diinkay laakiin aniga inaan meelo kale la usoo wareego taa marka maba yani arrin markaa soconaysa maaha identification marka loo raadiye maaha waana arrintaan u baahan nahay in marka la fahmo oo muhiimaddeeda leh arrin kale wuxuu yahay taarikhda marka la qorayo waxaan u baahan nahay ereybixintii islaamiga ahayd ama islamic terminology oo sidiisa in la adeegsado maaha inaan adeegsanno midkan siyaasiga meelaha maray ilaahay dadka uu kala qeybiy wuxuu yidhi mu'min iyo kaafir iyo munaafiq wuu kala qaybiyey oo wuxuu yidhi muuminkani sifaad baa loo yeelay kaafirkana sifaad baa loo yeelay munaafiqana sifaad buu leeyahay khayr iyo shar waa la kala qaybiyey adiga marka markaa taarikda qorays waa inaadan dhihin yamiini waa xag jireen iyo yasaari waa inaadan dhihin waa inaadan dhihin conservative weeye kan kanna waa sida waa inaadan dhihin sida qaarkood waxay leeyihin markay ka hadlayaan abujahli markay ka hadlayan waxay leeyihin opposition leaderka markuu rasuulka la hadlay yacni hogaamiye kooxeedkii ee mucaaradka ahaa alfaadaasoo dhan waa inaanan is adeegsan ninkan waa kaafir rasuulkuu ka hor yimid dacwaduu diiday surka in laga jarana waa ahayd marka inaan dhaho qiimo u sameeyo sidii axsaabta maanta jirto inaan ka dhig waa khalad ninka kaafirkaana waa kaafir kan munaafiqana waa munaafiq waa inaan dhihin maya ninka kan ma aragtay wuxuu ahaa maaragtay rajci kanna waa taqadumi kanna waa yasaari wixii la mida qur-aanka wuxuu isticmaala baatil wuxuu isticmaala dulmi wuxuu isticmaala cadli wuxuu isticmaala xaq wuxuu isticmaala khayr wax la isticmaala shar muumin kaafir munaafiq kelmadaadkaas waa in la adeegsado taarikhda marka la qoraya haddii kelimaadka laga fogaadaan dhibkeeda marka keenaysa arrin kale ee muhiimadiisa le wuxuu yahay intaa mar haddaan isla soo fahmnay waxaan u baahanahay inaan fahmno waxa lagu magacaabo waayahay yahay taariikh ha la qoro lama diidin sideen u waafajin karnaa manhaj manahaj almuxadisiin taariikhda marka la qorayo dabcan manahaj almuxadisiin muxadisiintu waxay yidhaahdeen khabar kastoona soo gaara annagu shan shardi baan ula fadhinnaa shantaa shardi hadduu waafaqo waxay nafsaduna siinaysaa ama yaqiintu nagu bixinaysaa inaan rumayno oo marxabaysiino soo dhoweyno laakiin mid ka mid a ah hadduu dib u dhaco darajadii aanu filayno hoos buu ugaga dhacaya oo waxay yidhahdeen wax kastoo la warinayo qofka warinaya waa inuu caadil noqdo oo daabid noqdo oo mid isaga la mida ah cadli dabdi inuu ka wariyo shuduud aanu jirin cilo aanu jirin waxyaabahadda xadiidka lagu soo qaatay haddii mudallis uu yahay uu cancaneeyo yidhaahda cancan uu yidhaahda inaan iska hubinno Eh, haddii khabarku isburburiyo marna uu yidhaahdo khabarkan waa saxiix marna khabarkan waa khaldan ama marna uu u yidhahdo konton bay ahayn marna uu toddobaatan u yidhahdo inaan dhan ninkan hadalkiisa maadaama uu saa isu dhuftay uu iska hor yimid labadaba aan isla tuuran waxyaabahaasi marka loo baahay hunaa marka muxadisiintu waxay dhahaan annaga wixii la xiriira alriwaayat altaarikhiya waan fududaynayna intaan fududayn karno walidalika alimam axmed bin xambal waxa uu sheegay eh, sida uu ibn xajar asanaani fii lisaan اlmiisan uu soo naqlayna wuxuu leeyahay haddii low akhdacnaa alriwaayaati altaariikhiyata kulaha liannaqdi alxadiiثiy haddii riwaayaadka wax alla wixii dhacdo dhacay oo aanu aan la dul fariisanno qawaacidda ay dejiyeen nimanka muxadisiintan kala shaandhayno wax noo soo haray male taarikhda o dhan dariishatay ka baxaysaa in yar un baa soo haraysa maxaa yeele taariikhda mihaalka aan soo bixinay baa kugu filan runtii mihaal ahaan siday u adagtahay saas darteed waxay culimmadu marka sameeyaan wixii caqiide la xidhiidha iyo xalaal iyo xaaraam la xiriira wax daciifa in la qaato maaha caqiida soo maaha iyadoo saxiix in la qaato shariica xalaal iyo xaaraam soo maha iyadoo saxiix in la qaato wixii ka soo haray soo maha waan fuudaysana maalan dagaalkaa markii la gelayay konton qof bay ahaayeen maya siddeetan bay ahayn maya toddobaatan baa la dilay maya siddeetan hub waxay wateen kun gaaraya maya hubku intaa wuu ka yaraa lacagtu yani kaasoo kale mushkilad ma leh okay hebel markii dagaalka la gelayay midig buu taagnaa maya horuu taagnaa gadaal buu taagnaa muhiima maxaa yeele khabarkan hadday toban noqdaan iyo hadday shan iyo toban noqdaan haddii goobta dagaalka uu ka dhacay ay ahayd mid midig xirta ama mid markaa strategically khaldanayd hadday ahayd arrintaasoo dhan big deal maaha wax ay ka bedelaysa taariikhdana ma waana xadad markaa tegey laakiin markii caqiida la gaaro marka xalaal iyo xaaraam la gaaro arrinkaa in la fudaysta maaha waana sababta keenta culimmada kaiir min sida maalan mu'arikhiinta kale ah maxamed ibnu isxaaq iyo khaliifta ibnu khayaad iyo dabari iyo rag fara badan oo minay masaladaasu markaa ay muhiim markay ka dhigaan arrinkaa aan u gudbayna waxay tahay uu yahay muhiimadiisa markaa leh asiira annabawiya ashariifa ila alwaqti alxaadir yani waqtigan marka la soo gaaro ahamiyada ay anaqd alxadiiثiya uu leeyahay ahmiyadaasu aad bay u badanta marka maxaanu ka faa'iidaynaa inaan annaqdi alxadiidi aan qaadan yacni waa midoo kutub alxadiid iyo kutub asira farqiga u wuxuu yahay kutub alxadiid iyadu waxa ay isku daydaan uun keliya in maxaa dhacdadan u sax miya mise sax maha horta inay meesha soo aroorido fii xiin siiradu waxaa laga yaaba khabarka inuu mursal noqdo inuu munqaطic noqdo inuu mucdal noqdo inuu saxiix noqdo inuu daciif noqdo inuu wax ka jiro inaan wax ka jira intaba lasoo ururiyo lakiin kutubta xadiidka marka iyadoo ka duwanta maxaan ka faa'idaynaa marka manhajka kan manhajkan waxaan ka faa'idaynaa dhowr arrimood waa mid kow inay yaqiinteenu ay ziyaado marka lagu yidhahdaa riwaayaddan waa sax waxay waafaqsan tahay manhajka muxadisiinta bukhaari baaba sidaa u wariyey qayb ka mida muslim baa wariyey waxaa kuu ziyaadaya iimaana iyo maaragtay hubsiimadaadu inay kor u kacdo waa mid arrinka labaad in macluumaad cusub horey aanan loo hayn oo runtii wax weyn eh, maaragtay naga bari karta xayaata rasuuli sal lla slm inaan fahmnana iyada muhiimaddeeda leeda arrinka saddexaad wuxuu yahay waxyaaba far badan waxaa jira mu'arikhiinta isku khilaafeen iyo muxadisiinta iyo khilaaf baa dhex mara mu'arikhiintu khilaafkaa wuxuu keenaa marka aaraadu inay aad iyo aad u badato laakiin markaan dib ugu laabano xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa noo soo baxaya aaraadaa kala duwan iyo ra'yadaa kala duwan midka saxsana naska u dhow mihaal ahaan dagaalkii bani lmusطaliq alimaam bukhaari waxa uu qur-aanka wuxuu ku sheegay kitaabkiisa bukhaariga ah wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay waslm raggaas wuxuu weerar ku qaaday iyagoo aanan war ka hayn in weerar soo socdo wuu kadiyey kutubu siira markaa dib ugu laabatay waxay leeyihiin rasuulka sala allahu alayh wasalam wuu u digey wuxuuna yidhi war tabaabushaysta dagaal baa la gelayaaye way tabaabushaysteeno way isdiyaareen markaasu wuxuu kula dagaalamay meeshan eh, warta ah almuraysiya bukhaarina wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alيh wasalam isagoon u sheegin buu dagaal ku qaaday kutubta siiradana waxay leedahay waa loo digay maadaama kutubu siira ay sidaa tiri culimada saddex ray bay marka isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen marka maxaa laga samaynaya haddii dad muslimiina ay rabaan inay cadow ku duulaan ma inaan telefoon usii dirna fakis usii dirna wargelinaan dhahna war waa idinku soo soconnaa isjira mise iyagoo ogeyn baan dagaal ku qaadaynaa saddex ra'yi baa marka timid ra'yi ah waajib maaha in loo sheego ra'yi ah waa waajib in loo sheega ra'yi ah dadka aanay dacwada gaarin waa loo sheegaya lakiin qofkay dacwada gaarta loo sheegi maayo saddexdaa ra'yi markay meesha timid ra'yigee u dhow marka ra'yigan dambe oo ay qaateen a'immada kale ah abu xaniifa iyo shaafici iyo axmed iyo inta raacsanba waa ra'yi waafaqsan riwaayat alimaam albukhaari idan marka markii taariikhda aan waafajin xadiidkii aan waafajin waxaa noo soo baxay khilaafaadkan tirada badan ee fiqiga ah ee taariikhiga ah oo nin walbaba u shamaal uu ku dhufanayo meeshii alla abaarleh baa noo soo baxaysa marka waxaa noo soo baxay riwaayadda dadka ku tegey haddii dadka dacwada ay gaartay inaan waxba loo sheegin oo loo digin laakiin haddii dacwada aanay gaarin markaa way marka loo digayo riwaayaddaa marka ay sidaa tidhi waxay waafaqsan tahay alimaam albukhaari marka waxay ka mid tahay waxyabahan ka fayda arrin kale wuxuu yahay inaan tacdiilaad ku samayn waxyaaba fara badan mawaadicda qaarkood ee maalan nidaamkii soo aroor almu'aakhaat rasulka sl markuu dadka walaaleeyey oo kale waiiqadii la qore ee constitutionka ahayd markuu rasuulka sal alay slam uu meesha yimid waxay culimmadu marka ay ka yidhaahdeen iyo howlo fara badan oo sidaasoo kalea waxaan kaloo ka faa'iidaynaa haddana culamaa muslimiin dadaalka ay bixiyeen ee sida ay u kala shaandheeyeen akhbaartan maxaa saxiixa maxaa khaldan qaarkood waxay ka hadleen axaadiia aanan jirin ee meesha la soo geliyey ay ka mid tahay maalan waxaa ururiyey addaara qudni kitaabkiisa alcilal mutanaahiya suyuuti baa ururiyey alla'aali almasnuuca rag fara badan waxaa ururiyey ibnu ciraaq oo tansiihu shariica culimmada dadaal fara badan bay bixiyeen si wax saxiixa marka ay noo soo gaaraan oo ilahi subxaana wa tacala markaan hor tagno arrin kale wuxuu yahay daruuro inay tahay sideedaba qofka warka noo sheegaya khabarka noo sheegaya saddex arrimood waa inan ka helin horta waa in qof la aamini kara yahay waa in lagu kalsoon yahay waa inuu diinkiisana markaa aanu shaki markan oga jirin intaa baan u baahana intaa markaan ka soo gudba waxaan u gudbayaa meelaha taariikhda laga soo qaato waa laba qaybood masaadir markaan dhahno waa referenciga meesha wax laga soo qaato kuwana waxaa lagu magacaaba asliya waa waa basic reference meeshaay dhahaan waa meesha asalka wax laga soo qaato kuwana waa complementario waa dhammaystir takmiiliya lagu magacaaba labadaa marka waxay kale yihiin masaadirta asliga ah waa qur'aanka waa xadiidka waa kutub adalaa'il waa kutub الshamaa'il waa kutub الsiira waa tawaariikhda caamka ee kutub ka hadashay markaan leenaha masaadir takmiiliya oo dhammaystirna waxaan ka helaynaa kutubta suugaanta qortay dawaawiinta shicriga gabayada iyo tixda markaa lagu ururiyey ragga markii taariikhdooda laga hadlayay loo turjumayey kutubta juqraafiga ka hadashay kuwa taariikhda ka hadlay kuwa fiqiga ka hadlay kutubta ka hadlay ansaabta iyo dadka markaa firkooda iyo sida ay markaa u kala u tarmeen kutubta luqada ka hadlay intaana waa masaadir dhammaystira marka mid walba waxaan u baahannahay faa'iidada markay leed hadda qur-aanka o kale markaad soo qaadatid waa masderka ugu muhiimsan ee taariikhda arag marka qur-aanka yaa soo xigtay ghaswata bader qur-aankaa hadle walaqad nasarakum allahu bibadarin wa antum adilla faataquu allaha lacallakum tashkuruun wa aragta aqri ilaa waxaad soconaysaa aakhirka waxaa laga hadlayaa xitaa id tubawi اlmuminiina maqaacida اlqitaal istraatiijiyan meeshuu dadka u dejinayo cadadkii malaa'igta ee gurmadka u degay samada ka soo degay sida gaalada markaa loo galay muslimiinta guusha inay soo hoyeen qur-aankaa ka hadla u haswat uxud muslimiinta jabkii soo gaaray qur-aankaa ka hadlay xitaa duruustii lagala dhexbaxo qur-aanka ka hadlay wuxuu ka hadlay qur-aanka xitaa saykolojiyada iyo nafsiyaadka dadka dagaalka ku jiray dagaal baad wada gasheen jihaad baad ku socoteen laakiin khalad baad gasheen khaladkaad gasheen waxaa ka mid a ah, minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira laba qolaad ahaydeen kuwana adduunyay raadinayeen lacag soo dhufsada ahaydoo haniime hela kuwana aakharay raadinayeen kadib aakharkii faraha laga kawiyey waxa lay awalamaa asaabatkum musiiba qad asabtum midlaha qultum ana haada qul huwa min cindi anfusikum in allah calaa kulli shayin qadiir war waxaan markaad geysateen kadib oo dhibna idin soo gaaray miyaad leedihin xaggee lanaga yimid intee wax naga soo gaareen qul huwa min cindi anfusikum war idinkaa waxaan ka dambeeyey qur-aanka marka wuxuu ka hadlay haddana ghaswat uxud haddana waxaa laga hadlay khandaq baa laga hadlay xunayn baa laga hadlay oo marka laga hadlaya arag marka la id jaa'atkum junuud oo kor iyo hoos idinkaga yimideen xitaa waxa laga nafsiyaadka id zaaqat alabsaaru wabalagat alquluub alxanaajir watadunuuna biاllahi الظunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuuna zulzulu zilzaalan shadiida axaadiida nebiga sal lla alay slm way bir waxaa laga hadlay istraatiijiyan iyo xitaa saykolojiyada qofka dagaalka gelayo dhibaatada markaa ku habsatay sida indhaha loo rogrogayo iyo cadowga meesha uu ka jiray intaba qur-aanka marka ka hadlay marka masderka ugu khayrka badan ee aanu ka waraabi karno wax ka soo qaadan karno markaan rabno taariikhda inaan qorno waa qur-aanka laakiin mushkilada jirtaa waxay tahay yacni qur-aanka maaha kitaab taariikhiya maaha waa kitaab loogu talagalay inuu dastuur ummaddan uu u noqdo hago oo uu tuso marinka ay ka bixi lahayd iyo noloshan si ay uga dabaalan lahayd saas darteed qur-aanka wuxuu aad iyo aad xoogga u saaray ummadihii horan uu ka hadlay kuwa soo socdan uu ka hadlay ambiyadii iyo wixii soo socda wuxuu ka hadlay xitaa qur-aanka wuxuu u banbaxay loolanka dhex mari doona maaragtay furus iyo ruom غلبت الروم في أdنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد aayadahaasoo dhan waxay ka hadlayaan dagaalka meesha ka dhici doona iyo waxa markaa marduudka noqon doona markuu dagaalka u dhamaado qur'anka uu ka hadlay laakiin qur'aanka yani ma gelin tafaasiil daqiiqa ma gelin mana kala hormarin xagga taariikhiyan tan saacad waqtigan bay dhacday ghaswadan iyada tan bay dhacday saas darteed waxaan ugu baahanna way siirada inaan marka aan ugu takmiilino wamaa ilaa dalik arrin kale wuxuu yahay kutubta aan u baahannahay in marka loo laabto taban e, kutub e, qur-aankao kale marka la fahmayo waa inaan aadno tafsiir atabari ama waa inaan aadno ibn kathiir ama in aadna kutub naasikh walmansuukh ama in aadna kutub asbaab الnuzuul iyo wixii la mida marka waxoolaan ka hadlay marka ninka mustashriqa markaad dib ugu laabatid qur-aanka ma fahmi karo waysu u fahmi karin nin mustashriqa ayaa wuxuu fasirayay huwa aladii bacثa fi اlummiyiina rasuula minhum ilahay waa allaha ka soo saaray nimanka umiyiinta carabta ah ee illitrateka waxba aan qori karin aqriyi karin rasuul buu ka soo saaray ayaddu macnaheedu waa sidaas isaga wuxuu meeshii uu ibnu kahiir aadi lahaa abari buu wuxuu aaday wuu la soo kala baxay dictionary la soo kala baxay umi maxaa la umi waa jaahil saa darteed wuxuu yidhi maxamed wuxuu ahaa jaahil buu ah ayb sidee loo dhihi karaa nin diintaba jaahil ka ah suu dadka marka diinka ugu baaqi karaa macquul ma marka ma marka kami umi meesha la sheegay waa qofkaan wax qori karin aan aqrigi karin marka waxay ka mid tahay khalawaadka ay galaan ba ka mid waxaa la mid a ah, alam tara kayfa facla rabbuka biasxaabi اlfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil waarsala calayhim طayran abaabiil tarmiihim bixijaarat min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul dagaalkaa dhacay oo shimbiraha lasoo diray oo ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi iyagoo dhanba ilaahay wuxuu usoo diray shimbiro marka afka ku xambaarsan xijaara min sijiil dhagxaan la gubay kadibna iyagoo dhanba bal la shafay baa laga dhigay marka ayadulaada wuxuu leeyahay maya macquul maaha jermis buu ahaa samada ka yimid jermiskaabaa indhaha ka wada galay sida haddaba ma aragtay cuduradan ay sheegsheegaan oo kale hab kaloo marka soo bax ayib rasul sal allah alيh wasalam isagoo yar baa markiiba inta la legday kadib malag baa yimid laabtaa laga dilaaciyey waxaa laga soo saaray wixii qalbigiisa ku jiray waa la nadiifiyey axaadiida ka hadlaysa wuxuu leeya maya wuxuu qabay suuxdin buu qabayo qalal buu qabay tafsiirkaasuu marka ku saaraya waxaa soo naqlinaya marka maxamed xasaneyn haykel kitaabkiisa maxamed in maka iyo markaa akhrisid oo ingilishka lagu turjumay markaa akhrisa rag kaloo mustashriqiina oo muslimiina meesha soo naqlinaya waxay ka mid tahay marka ninka markuu qur-aanka noo fasiro dhibka uuna gaarsiin karay ay marka ka mid tahay marka waa muhiim in aan wax kasta marka aanu kala shaandhayn rasulka maxmed sal اlه alay slm xadii uu ku yidhi man qaala fi اlqur'aani bira'yih qofkii qur-aanka markuu fasiray ra'yigiisa ku fasira oo yidhaha waxay ila tahay waxaan moodayaa qofkii yidhaahda aw bima laa yaclam ama wuxuusan ogayn falyatabawa maqcadahu min annaar meeshuu naarta geli lahaa ka diyaarsado waa xadiid aan khatara walidaalika aayadahan aan annaga isku xooxinayno oo qolaba mar markaa maaragta leeyahay ayadyaa ku qabata leeyahay haddii adiga ay kaa tahay un keliya hebel eryo ama ay kaa tahay hebel maaragtay un meel isaga ogow ogow allah subxaanaه wa tacaala lan yani arrin la cafin kara ma arrin khatarteeda lahwo maxaa le hadihi aaya walidalika wuxuu dhihi jiray ibnu jawsi culimmada tafsiirka qoray kitaabka ilaahay waa madaad madaad wuxuu ula jeedaa waa aayad aayadaha qur-aanka haddaanan loola laaban muxuu rasuulka uu ka yidhi maxay saxaabadu ku fasireen culamaa lmufasiriin maxay ka sheegeen haddaan la aadin nin walba meeshuu doonu geen karaa meeshuu doonoo la aadin karaa soo ma arkin nin intuu masaajid inta ka istaagay yidhi ma ark qowluhu jala wacalaa wain yarow sabiila rushdi laa yatakhiduhu sabiila wain yarow sabiila hay yatakhidu ayadahaasuu aqriyay wuxuu yidhi hadday waddo saxa arkaanna waddadaas ma raacayaan hadday waddo khaldaan arkaan ilaahay wuxuu ku soo dejiyey ree hebel bu reeba hebel ay is marka qabiil bu marka tilmaamay aayaddan dadkaanay kusoo degta buu leehay yani waxay ka mid tahay waxyaabaha khaladaadka la galo maxaa yaele qur-aankan meel gaaru kusoo degay meesha u socdana waa naqaan arrin kale wuxuu yahay axaadiidu waxay ka hadashay ama masaadirta kale aan kala qaadan xadiida rasul lahi sal alla alay wasalam iyadan waa muhiim oo caqaa'ida iyadaa ka hadashay oo zakadii iyadaa ka hadashay oo soonkii iyo salaaddii wixii la mid a ah. tadbiiqu sunnana waa muhiim walidalika siira nabawiya shariifa yacni waxyaabaha xadiida rasulka sal slm dib ugu laaba bukhaari iyo muslim waxay ka mid yihiin aqdam maa wasal ilayna muwaطa imaam malik saxiix اlbukhaari saxiix muslim kutubu suna o dhan isku keen kutubtaasoo dhan waxay xambaarsan yihiin wax alla wixii markaa tafaasiila laakiin mushkilada jirtaa waxay tahay kutub alxadiid markaa u laabatid kutubta xadiidka ma tixgelin ma siinin chronological yacni taariikhda say u kala horraysay sanadkii labaad sanadkii saddexaad ilaa in yar mooyaane fii xiin kutub الsiira hadda kitaabkan markaan aqrinayna ama kitaab markaa u laabatid sanadkii koowaad wixii dhacay kii labaad kii saddexaad kii afaraad qabla alhijra bacda alhijra ilaa wafaati rasuuli sal lla lay slm uu ka geeriyoodo ilaa khilaafada ay ka tihin buu kitaabkan nala soconaya fii xiin kutubta xadiidka markaa aqriso waxa laga yaba adoo kitaab aliimaan joogana in uu kaaga hadlo badar kitaab asala adoo joogana inuu kaaga sheekeeya laga yaaba xajat alwadaac saa darteed masaadir weeye oo hani ah oo hodan ah wax lagala dhex bixi karaa laakiin taariikhdii aan rabnay markaa nooma kala hormarin kutubta wax laga heli kara waxaa ka mida ah, oo taarikhda laga soo qaatay kutubtan ku maga addalaa'il ama kutub almucjizaat iyo ka hadla mucjizaadka nebiga sala allah alيh wasalam iyo inuu nebi yahay waxyaabaha muujin karo culimmada waqti badan bay ku bixiyeen meesha annaga marka aan rabno in aanu ka hadal nebiga sal ly slm nebi buu ahaa mise nebi ma ahayn inaan muujino waxaa laga yaabaa ninka innaga noogu ron inuu dhaho adam smith iyo ninkaabaa sheegay ninkii hundred man ka qoray iyo aan raadina culummadaada ka shaqeeya waatan waatan kitaabkan arag moxamed ibn yuusuf alqryan alfiryaani ninka kan wuxuu dhintay laba boqol iyo labayo toban waa ninkii ugu horreeyey wax ka qoray waana nin muxaditha kitaab wuxuu qoraa lagu magacayo dalaa'ilu nubuwa maxaa muujinaya nebiga sal ly slm nebiyah waxaa kaloo haddana ku xiga ninka lagu magacaabo moxamed ibn madaa'ini oo laba boqol labaatan iyo shan isagu dhintay kitaab wuxuu qoray aayaat النبي science prophet rasuulka sal اه عليه وسلم nebinimadiisa waxyaabaha muujinaya daawud ibn cali asbahani laba boqol iyo toddobaatan buu dhintay wuxuu qoray kitaab lagu magaca aclaam الnubuwa ibn qutayba laba boqol iyo toddobaatan iyo lix buu dhintay wuxuu qoray kitaab lagu magaca aclaam rasul lah sal اه عليه وسلم ibn abi xaatim isaga wuxuu qoray kitaab lagu magacaabo aclaam الnubuwa isagana wuxuu dhintay saddex boqol labaatan iyo toddobadii waxaa lamid ah abubakr ibn abi dunya isagana wuxuu dhintay saddex laba boqol iyo siddeetan iyo kowdii iyo cabdullahi ibni manda oo isaguna dhintay saddex boqol iyo sagaashan iyo shan abu naciim alasbahani saddex boqol iyo afartan intaasoo dhan waa la qoray abulcabaas soo wad intaasoo dhan waxa ay qorayaan kutubta lagu magacaabo ee looga hadlay dalaa'il nabowi sala allahu alay waxaa ugu dembeeyey camr bn cali bn oo isagu siddeed boqol iyo afar ahaa qarnigii sagaalaad bilowgiisii kitaabkiisa lagu magacaaba khasaa'is afdal اmakhluuqiin waxaa kaloo ninkaa ka dembeeyey alimaam jalaaludiin asiyuuطi oo isagu geeriyooday sagaal boqol iyo kow iyo tobankii magacaasuu marka leeyahay kitaabkiisa lagu magaca alkhasaa'is alkubra waa kitaabka ugu dembeeyey ay culimmadu marka ay sheegaan waxaa kaloo la mida ah kutubu shamaa'il shamaaisha waxaa loola jeedaa kutubta ka hadasha nebiga sal alla alay wasalam eh, akhlaaqdiisa anshixiisa asluubtiisa muuqaalkiisa tilmaamaha uu lahaa waxaa ugu horreeyey kutubta abulbukhtiri wahb ibn hab alasdi isagoo laba boqol buu geeriyooday kitaab wuxuu qoray sifatu الnabiy haddana abulxasan ibn cali ibn mada'ini laba boqol iyo labaatan iyo afar waa ninka hadda aan soo sheegay sifat الnabiy soo wad adigu kutubta aad bay marka u badan yihin kutub siira ee gaarka marka u qortay aan usoo gudbayna waxay tahay kutubtao dhan ma wada gaari karno laakiin qofka u baahan taariikhdeeda wixii oo dhan ba muqadamadu ku sheegay alkatib xafidahu اllah kutubta siirada markaad dib ugu soo laabatid kutubta siiradu way aad bay u tiro badan tahay runtii laakiin waxaan u laabanaynaa maadaama aanu xooga saaraynaa sadr alislaam islaamka bilowgiisa horraantiisii markuu islaamkan uu yimid oo saddexda qarni ugu horraysay waxaa jiray niman saxaabatu rasulillahi sal alla alay wasalam oo daryeel gaara siin jiray inay ah, siirada markaa ay wax ka qoraan sida maalan cabdullahi bn cabaas oo kale cabdullahi bn camr bn caas oo kale albara ibn caazi waxyaabahay soo xigteen taarikhda marka waa lahaya haddana waxaa jira dadka waxaa ka dambeya rag far badan oo taabiciina oo culamadu jarx wa ay dhahaan dadkan waa dad eh, ajilaa bay ahaayeen inkastoo qaarkood dee aan saal marka loo dabagelin abaan ibn cuثmaan ibn cafaan oo isagu markaa ahaa eh, muxadis hiqa ah oo taabiciinta ka mida ah oo ma wuxuu dhintay boqol iyo ko mise boqol iyo shan intaba waa la yidhi waxaa la mida ah curwat bnu zubayr alcawaam oo isagu markaa sagaashan iyo afartii muxadis taabiciinta ka mida ah, kuna jiray fuqahadii toddobada ahaa ee madiina ijmaacooda la dhegaysto camr bnu sharaxbiil oo isagu geeriyooday boqol iyo saddex ninkaa waa muxadis uu ahaa kitaab wuxuu leey lagu magacaaba almaghazi caasim bn camr bni qataada oo isagu geeriyooday boqol iyo sagaal iyo tobankii muxadis wuxuu ahaa hiqa moxamed bn muslim bn shahaab azuhri ninkan waa ninka ugu khatarsan ee boqol iyo labaatan iyo afar buu dhintay wuxuuna ku jira kibaaru lmuxadisiin dadka ugu waaweyn waqtiga marka uu noolaa waxayna dhahaan jahaabidat alculamaa culammada jarxi wa iyagu marka ragga kala hufo kala saaro yidhahda hebelna xadiidkiisa waa la qaadan kara hebel lama qaadan karo ninkan aad baa loo soo dhoweeyey oo dadka aad iyo aad kor u qaada waxaa ka mida alimaam الnawowi alimaam maaragta alxaafid alciraaqi raggaasoo dhan waxay yihahdeen waa nin aad iyo aad ninkan u sarreeya qaarkood waxay leeyihiin ninka kan wuxuu ahaa nin ee ma aragtay hiqaadka uon keliya wax ka qaata in oo zuhri uu far uu geliyo war uu geliyo uu yidhi marmarka qaarkiis waxaa laga yaabaa broblemkiisa wuxuu ahaa wuxuu isdhex gelin jiray xadiiثi xadiiث buu isdhex gelin jiray kalama saari jirin kalamana shaandhayn jirin aakhir kase waxay sheegaan muxadisiintu waxay yihahdeen maadaama uu saa usoo naqliyey rag fiqaada lagu kalsoon yahana warka uu ka soo xigtay aakhirka maadaama uu kala saaray hadda wixii laga sheegay waa ka baxay hadalkaana waxaa hila ahaan markaa ugu soo gurmaday alimaam annawowi alxaafid alciraaqi iyagu markaa sheegay ragga ugu waaweyn waxaa ka mid a ah, eh, taariikhda shuraxbiil ibn sacd almadani oo isagu geeriyooday boqol iyo labaatan iyo saddex ayuu geeriyooday ibn cuyeyne markuu ninkan ka hadlayay walidaalika da'duu ku geeriyooday waxay ahayd boqol boqol san uu ku dhowaa suduuq buu ahaa laakiin mushkiladiisa waxay ahayd markii uu da uu noqday uu si markaa u catatabay ayaa waxaa la sheegay inuu noocan maa isku dardarmay ibn cuyeyne markuu ka hadlaya taarikhdiisa wuxuu leeyahy lam yakun axadu aclama biاlmagaazi wاlbadriyiina minhu ninkan ma jirin nin xogaal og yacni kaga warhayn og ragga makaazida wixii la xiriira duulaanada nebiga sal lla ly slm u galay iyo nimanka badriyiinta yaziid ibni haruun alasdi baa ka ah, muusa bin cuqba muusa bin cuqba wuxuu ka mid yahay ardada alimaam zuhri hadda aan tilmaannay kitaab muusa ibn cuqba zuhri uu ka wariyeyna waxaa la sheegaa min asaxi kutub taarikh inuu yahay alimaam shaafici maruu ammaanaya wuxuu yidhi ma arkin buu yidhi kitaab makaazida laga qoray oo ka saxiix badan kitaabka u qora muusa ibn cuqba isagoon kitaab yarna ah runtii wax badanna aanan qorin lakin kitaab aad iyo aad u qiimo badan طabcan ibn xaj alcasalاnina kitaabka wuxuu yidhi iyadoo ijaaزa ah baabaan qaataba hunaa marka talaamiida zuhri maxamed ibn isxaaq ninka ugu muhiimsan inaan ka hadalno waa maxamed ibn isxaaq maxaa yeele siirada inta ugu badan ninka soo wariyay maxamed ibn isxaaq ninkan waa nin imaama oo runtii lagaga dambeeya waxyaabaha maqaazida ah laakiin mushkilada jirtaa waxay tahay culamada waxay leeyihin nin mudlisu hadduu yidhahda hebel waxaa laga wariya uusan sheegin maaragtay waxaa la wariyey hadduu dhaho tadliis uu ku wariya lama qaadanayo ilaa uu ka yidhaahdo waxaan maqlay wuxuu ii sheegay ilaa uu ka yidhahdo siiradiisana waxay xambaarsan tahay xadiid saxiixa iyo mid daciifa iyo mid xasan intaba marka waa lagu hayaa bay leeyihin waxay kulama culmada leeyihiin ibn cadiy oo kale dib baan ugu laabtay axaadiisiisa kadib waxaa ii soo baxday ma jiro xadiid la dhihi karo boqolkiiba boqol waa daciif laga se yaabay in uu wahmi uu galay waxna marka uu khalda waa macquul buu leeyahy ninkan isaga marka waa hadalkan ibnu cadiy oo ah min culamaa aljarxi watacdiil inuu sidaasoo kale ninkan ugu markhaati kaco wax sahlan marka maaha uu yidhahda ninkan waa nin saa u weyn marka hadalkaa waxaan aad ugaga fogaanaynaa dadka yidhi ninkan waxaa lagu tuhmaa qadri buu ahaa qaar baa shiica ku sheegay qaar baa tadliis ku sheegay qaar baa tasxiif ku sheegay inuu isdhaadhaafin jiray qaar baa wx waxbuu soo xadi jiro hadal buu isdhaadhaafin jiray intoodha waxaan leenahay hadalkaas hadal soconaya maaha alimaam adahabi hadalkiisana waa hadal marka meeshiisa yaal waxaan u gudbaynaa marka ibn isxaaq arday fara badan buu lahaa dadka wax ka wariyay waxaa ka mid a ah yaziid ibn cabdillahi albukaa'i oo waddadiisana waxaa wax ku wariyay ibnu hishaam waxaa ka mid a ah bakr ibnu sulaymaan waddadiisa waxaa ku wariyay khaliifta ibnu khayaad waa kitaabka uu taxqiijiyey doctor alakram diyaam alcamari eh, salaamata ibn fadl abrash dariiqiisa waa meesha qurdubi uu leeyahay eh, markuu ka hadlay laysa min ladun baghdad ila an yabluq khuraasaan ahbat fi bni isxaaq min salamat alfadl laga bilaabo baghdad ilaa khuraasaan laga gaaro nin marka uu yani axaadiida laga wariyay ama siirada laga wariya ibnu isxaaq nin kaga leh maleh buu yidhi ninka kasalama ee waxaa ka mid a dad fara badanoo markan iyagu markaa taariikhdooda marka e, runtii aad aad u badan intaa marka aanu ka gudubna kadib dabcan e, masaadirta kale wax laga qaato waxaa ka mida maxamed bin camr alwaaqidi maxamed bin camr alwaaqidi isagu waxaa lagu sheegaa e, khaasatan ila allaahuma wixii ibnu sacad uu ka qaata waaqidi waa arrin kale laakiin isagana war baa marka la geliyaa waxay ahaataba waxa uu isku dayay kaatibka jazaahu llahu can islaami khayran inta kalena idinkaan idiin ixaalaynaya dib inaad ugu laabataan wuxuu isku dayey in uu keliya soo xigto asiira annabawi asaxiixa masaadirtaad arkaysaan oo ay ugu horaysay masdarka laguma siirata ibnu hishaam oo siirata ibnu hishaam waxay isku dayday in ay noocan maa kala shaandhayso akhbaarta uu xusay ibnu isxaaq kitaabkiisa marka uu ku xusay maxaa yeel wuxuu sheegay gabayo aad iyo aad u tiro badan buu sheegay wuu jaray nasabka qofka markuu ka hadlo aad aad ugu xeeldheeraado wuu jaray waxyaaba fara badan buu jaray uu ka saaray waxaa ka mid a ah atabaqaat alkubra maxamed bin sacad uu leeyahay taarikh khaliifat ibn khayaad baa ka mid a ah waxaa ka mid ansaab alashraaf waxaa ka mida tarikh الrusul wاlmuluk addura fi اkhtisaar اlmaghazi wasiyr jawaamic الsiyr iyo wixii la mid alkamil fi الtaarikh kutubtaas hadda aan sheegayn waa kutub aanu ka maarmin qof kasta ee raba tarikhda wax badan uu ka fahmo waxaa ka mida cuyuun اlathar fi funuun اlmaghazi wالshama'il wasiyr uu iska leeyay ibn sayid الnaas waxaa ka mida zaad اlmicaad fi hadi khayri alcibaad uu iska leeyahay ibn اlqayim اljawziya asira الnabawiya uu leeyahay dahabi albidaaya wالnihaaya kitaabkan weyninka badan ee uu iska leeyahay ibn kahiir ee geeriyooda toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar intaa markaanu ka soo baxna kadib waxaan u gudbaynaa masaadirta lagu magacaabo takmiiliya ee dhammaystirka ah kuwa dhammaystirka waxaa loola jeedaa waa kuwan markii reference markuu qofka wax ka qorayo waa tinuu complementary buu adeegsan karaa asal maaha laakiin waa dhammaystiri karaan sida maalan kutubta e, ka hadashay gabayga iyo suugaanta iyo e, raggii haliyeyada ahaa siay u dagaalami jireen iyo meesha waxaa laga dhadhansan karaa dagaal markuu dhacaya waxa lagu dagaalami jiray markuu leey turs baan qaatay ee markuu leeyahay meeshaasaan ka dagaalamay habka loo dagaalami jiray waxa geesinimada loo arki jiray ninka halyeega muwasafaadka uu lahaa meelaha uu ka dagaalami jiray marka gabar la doonanaya muwasafaadka waxaaso dhan waxa laga helaya tixda gabayga laga helaya iyadana waa loo celin karaa wadalika markaad dib ugu laabatid xasaan bin thaabit iyo kacb ibn maalik iyo cabdullahi ibn rawax raggii markaa shucarada ahaa ee suugaanta iyo jiray wax badan baa marka fahmaysa kutubta ka hadlaysa macrifati asaxaaba iyaduna wax badan bay marka ku horkordhiday kutubta ka hadlaysa juqraafiga iyo taariikhda waxay noo faa'iidaynaysaa quudka waqtigaa waxa jiroo la cuni jiray horta cuntada maxaa ahayd marka laleeyahay meeshaasay ka dagaal galeen masaafada u waa intee boqol kilomitr ba ahayd ma soddon kilomitr ba ahayd dabcan qabaa'ilku say u kala deganaayeen sida marka gaashaanbuuraysiga uu jiray qabiilba qabiilka kale marka su collaboration ula samayn jiray intan waan ka faa'idaynaa wamaa ilaa dalika min alumuur waxyaabahaasoo dhan soo duuduube waxaan leenahay taariikhdeenna iyo masaagirta islaamigaan haysanna waxa ay naga kaafinaysaa ee runtii hodanka ah ay waxay naga kaafinaysaa nin muslima oo gaal raaca wuxuu qoray inaan ictimaadno iyo nin gaala wuxuu noo soo qora labadaba uma baahnin waana kitaab ahamiyaddiisa leh caawa marka meeshaasaan ku istaagaya darsiga soo socda waa darsi xaraf xaraf loo aqrin doona haddii ilahi subxaana wa tacala yirahdo wuxuuna ka bilaaban doonaa qabla albictha kitaabka intaasuu la eg yahay waana laba juz weeye laakiin biidni illahi subxaana wa tacaala ma ogi inaad saan igu fadhi doontaan aniga mid kale iyo ama microfonka inaad isku soo hari doonnay u badan tahay laakiin xasbunlah wa nicma alwakiil wabillahi towfiiq